alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala allahu alayhi wcala aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qaala almualifu raximah اllah addarsu asaabicu wahalaaثuun darsiga toddobiyo soddonaad alkhawaariju wa waqcatu annahrawaan waxaa darsigan toddobiyo soddonaad uu ku saabsan yahay sheekhuna uu u caqiday khawaarijtii iyo dhacdadii la magac baxday waqcatu annahrawan wuxuu idhi sheekhu alkhawaariju khawaarijtu qism min jeyshi caliyin radia allahu canhu waxay ahaayeen qayb ka mida ciidankii cali binu abi aalib kharajuu calayhi cali binu abi aalib bay ku baxeen oo ay ka hor yimaadeen cindamaa qabila markii uu ogolaaday attaxkiima in arrintii isaga iyo mucaawiye ka dhaxaysay loo saaro labadii saxaabi camar binulcaas iyo abuu muusa alashcari oo iyagu ay ka go'aan gaadhaan maca annahum iyadoo hadda iyagu ay ahaayeen awalu man ashaaruu bihi ciddii ugu horraysay ee cali kula talisay calayhi in arrinta xal laga gaadho oo isaga iyo mucaawiya ay heshiiyaan ijtamaca alkhawaariju khawaarijtu waxay isku urursadeen fi nahrawaani meesha nahrawaan la yidhaahdo wa kaana cadaduhum tiradooduna waxay ahayd ithnay cashara alfan labiyo toban kun oo nin wa sharacuu waxay bilaabeen yaciisuuna fi tilka aljihaati jihooyinkaa iyo halkii ay joogeen inay la dhex wareegaan ay ka dhex bilaabaan fasaadan fasahaad iyo dhulbi'isnimo fayaqtuluuna waxay leynayeen alaطfaala caruurta wanisaaa iyo dumarka fajahaza caliyun cali waxa uu diyaariyey jeyshahu ciidankiisii wasaxafa bihi ciidankiibuu la dhaqaaqay calayhim isagoo iyaga weeraraya wa nasaxahum waanu la taliyey oo cid buu u diray falam yaqbaluu taladaa iyo nasteexadaa may aqbalin fa nashiba alqitaalu dagaalkii ayaa ka dhex bilaabmay bayna aljeyshayni labadii ciidan waa ciidankii cali bin abi aalib iyo ciidankii khawaarijta wantahaa dagaalkaasi wuxuu ku soo dhammaaday biqatli mucdami alkhawaariji khawaarij badidoodii in la laayo wa firaari alaakhariina iyo kuwii kale oo iyaguna baxsaday oo intii hadhay dee markaa darsigani uu ku saabsan yahay nimanka khawaarijta la yidhaahdo gaar ahaan khawaarijtii cali binu abi aalib xilligiisii iyo dhacdadii cali binu abi aalib nimanka uu kaga hortegay ee ka dhacday meesha loo yaqaano nahrawan nimankan khawaarijta ahi bidaayadooda iyo barbilowgoodu horta halkaasuu ka soo bilaabmayo waa kuwa cali binu abi aalib ka hor yimi markii cali binu abi aalib uu ka soo noqday dagaalkii isaga iyo mucaawiye dhex maray waqcatu sifiin aynu hore u soo marnay arintaana go-aan lagu gaadhay in labadaas saxaabi camar binu caas iyo abu muusa alashcari loo xil saaro oo iyagu guddoonka iyo go'aankaba ay yeeshaan nimankan khawaarijta ahi waxay bilaabeen inay ka hor yimaadaan cali binu abi aalib hadda ciidankiisay ka tirsanaayeenee garo oo ay ka mid ahaayeen markii kuufa uu ku soo noqday cali binu abi aalib ee shaam uu ka soo noqday ayaa waxay bilaabeen inay gooni isu urursadaan iyagoo cali binu abi aalib ku haysta sababta taxkiimka iyo xukunka uu ogolaaday marka horebana iyagaa lahaa dagaalka aynu ku dayno xal in la helo markii la isla afgartay labadaa saxaabi ee qiimaha badan in loo xil saaro qadiyadda ka dhaxaysay cali iyo mucaawiye nimankani gooni bay isu urursadeen oo ay u baxeen waxay isugu tegeen meesha loo yaqaano xaruura waana halka ay ka qaateen magacooda loo yaqaano alxaruuriya oo dee min asmaa'i alkhawaarij alxaruuriya magacaana iyagaa dee waxa loogu magac daray halkii ay isku urursadeen ay isugu tegeen tiradoodu aad bay u badnayd xilligaasna waa sanadii taariikhda hijrigu markay maraysay sideed iyo soddon weeye soddonna waa la sheegaa nimankani markii ay bilaabeen markaa buuqa iyo inay cali ka hor yimaadeen oo xitaa masaajidada iyo goobaha dadku isugu yimaadaan bay isku dayi jireen inay ka hadlaan iyagoo dadka kicinaya cali binu abi aalib markii uu arkay warkooda waxa uu ku yidhi saddex arrimood baan idiin ballan qaadaya macnaha marka hore kumuu degdegin inuu la laayo ama uu la dagaalamo oo dee xoog iyo cudud uu kaga hortago wuxuu hi saddex shay baan idin ballan qaadaya qodobka koobaad waxa weeye laa namnacukum masaajid allah an tadkuruu fiha isma allahi tabaaraka wa tacaala horta masaajidada idiin diidi mayne dee nagula cibaadaysta qodobka labaad ee cali uu ballan qaaday waxa uu ahaa oo uu yidhi walaa namnacukum alfaya maa kaanat aydiikum aydiina maca aydiina ucurifaygana iyo wixii dee gaalo laga soo qabsanaya iyo wixii la halmaala idiin diidi mayna intaad nala socotaan oo dee muslimiinta ka tirsantihin qodobka xiga waxa uu cali ku yidhi walaa nabda'u bikum lqitaal dagaalkana idinku bilaabi mayno inaa idinku bilowdaan mooyaan marka xoogaa yara dhaqdhaqaaqoodii iyo xorriyaddoodii cali muu ku adkaynay yani waxa weeye waxyaabahan ay wadaan inuu ka hortago oo dee wuxuu islahaa inuu baynmalaha soo noqon doonaane bal waxba ha ku adkaynin yaanay sii fogaanin markii kuufa ay dhex joogi kari waayaan way iskaga baxeen meesha loo yaqaano xaruura ama alxaruura ayay isugu tegeen halkaa markii ay isugu tegeen keliya kumay ekaanin inay dee iska deganaadaan oo halkooda ay ku urursanaadaane waxay bilaabeen inay arlada kharribaan oo amniga khalkhaliyaan oo ammaanba laga waayo iyagoo aan cidba u joojinayn xataa saxaabada qaarkood ay laayeen waxaa soo maray saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi binu lkhabaab waxaa dhalay khabaab binu larat saxaabigii ahaa isna waa saxaabi dee aabihiina saxaabi buu ahaa iyadoo ay la socoto gabadhiisii ama xaaskiisii oo xaamilo ah oo bishii sagaalaad ku jirta markii uu soo maray baa waxay ku yidhaahdeen maxaad ka aaminsantahi cali abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali maxaad ka aaminsantahi marka wuxuu markiiba u fahmay waana siday ahayde inay doonayaan bal cali wuxuu ka aaminsan yahi inuu u sheego wuxuu ku yihi dee waxaan ka aaminsanahay inuu xaq ku taagan yahi inuu amiirulmuminiin yahay intaa markii uu ku yidhi way direen gabadhiisii ee xaamilada ahayd ee la socotayna calooshay ka dooxeen oo ilmihii bay ka soo tuureen nin kaleoo gaalay qabteen oo kiristana markii ay qabteen waxay yidhaahdeen war ninka waxbaa yeeline daaya dimmata nabiyikum nabigiinii dumadiisii iyo ammaankii uu siin jiray gaalada adeer ilaaliya dee ninkaa daaya waxaanay taasi calaamadu tahay xoojinaysaana dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisi rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan muslimiinta way leynayaan gaaladana way daynayaan khawaarijta dhaqankooduna waa sida xataa kuwa maanta jooga gaalo hadday qabsadaan ma dilaan madax furasho iyo waxbay ka raadiyaan iyo cid ka maqanay ku furtaan iyo muslimkana lagamaba soo gaadho oo ama halkiisa ha ku toogtaan ama ha ku qarxaan hadday doonaan marka waa dhaqan uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam horeba uga waramay oo ah inay muslimiintana ku dhiiran yihiin gaaladana aanay leynin markii haddaba nimankani ay bilaabeen in khalkhal ay geliyeenoo dee xataa dadkiiba ay ka ammaan laayihiin ayaa cali markaa wuxuu u diyaargaroobay nimankan dagaal in lagu qaado waxaa nimankan hogaaminaya ninkii la odhan jiray cabdilaahi binu wahab alraasibi ayaa hogaamiye u ahaa marka cabdilaahi binu cabaas radia allaahu canhu ardaa ayaa cali ka codsaday nimankan intaan dagaal lagu qaadin inuu isagu bal hadda u tago oo waxa ay doonayaan iyo waxay diidayaanba soo weydiiyo cali cabdillaahi bnu cabbaas wuu ogolaaday cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu ardaa markii uu u tegey ee ay arkeen inuu ku soo socdo cabdillaahi dhinacna way ka soo dhaweeyeen dhinacna qaarkoodna way diideen oo markii ay soo dhaweeyeen baa qolo waxay yidhaahdeen markuu dhinaan idinla hadlaan doonaya baa qolo waxay dhahen war halla hadlina ninkani waa nimankii quraysh weeyaano qurayshna ilaahay waxa uu ka yidhi bal hum qawmun khasiimuun waa niman dood badane marka imikuu dood inagu furi doonaa inaga xidha gebigiisa waxna la hadlin qolo kalena waxa dhh mee waynu dhegaysan dee wuxuu inoo sheego markaynu eegno hadduu sax yeli waynu qaadadii kalama casalaama oo waxaad ogsoonaataa nimankan khawaarijtae meesha isku urursaday qaarkoodna waxay ka ahayd ujeeddooyin kale oo guracan qaarna daacad bay ka ahay daacad bay ka ahaayeen qaarkoodoo xaqdoonbaabay ahaayeen oo lasoo duubsado marka waxaa xoog badatay qoladii tiradii aynu dhegaysanno ibnu cabbaas tiradoodu way badnayd labiyo toban kun ilaa siddeed kun inta udhaxaysay ahaayeen waxa uu ku yihi cabdulaahi binu cabbaas war bal waxaad ka cabanaysaan ee cali aad kaga cabanaysaan sheega waxay yidhaahdeen saddex qodob baanu kaga cabanayna qodobka koowaad waxa weeye xakama arijaala fii diin illah diintii alleh iyo xukunkii ilaahay buu laba nin u dhiibay ou raalli kaga noqday waa abu muusa alashcari oo dee cali matelayey qadiyaddii isagii mucaawiya markii la doonay xal laga gaadho iyo camar binu caasuu matelayey mucaawiya marka waxay dhaheen qodobka koowaad waxaanu ku haysanaa xakama arijaala fi diin illah waqad qaala allahu tacaala in ilxukmu ila lilah ilaahayna miyaanu kitaabkiisa ku odhanin xukunka ilaahay u baale wuxuuhi bal labaadna sheega tii labaadna waxay ku sheegeen ay yidhaahdeen qaatala ahla aljamali wa sifiina walam yasbi walam yaqnam labadii dagaalee cali uu galay ee isaga iyo muslimiinta qaar ku dhex maray waa waqcatu ljamal iyo waqcatu sifiin labadaa dagaalba markii uu ku adkaaday maxaabiisna muu qabsanin haniimana muu qaadan marka waxay yidhahdeen laba miduun dee wey hadduu leeyahay haniimadoodu waa xaaraan in la qaato oo la haniimaysta maaho dad muslimiina oo maxaabiis laga qabtana ma aha dee dagaalkooduna xaaraan bu muxuu la dagaalamay dhiigooduba xaaraan buu ahay haddii uu leeyahy dagaalkooda ii bannaanaa ahlu sifiin iyo ahluljamal oo uu leeya way sharcan way ii bannaanayd dee inuu haniimadooda iyo maxaabiistooda qabsadaana way u bannaanayd muxuu u diiday yani tanaaqud baabay ku tuhmayaanba qodobkii saddexaad buu yihi haddaba u gudbo waaye maxaa kaloo kaga cabanaysaa waxay yidhaahdeen naxaa ismahu can amiiri lmu'miniin magaca amiiru lmu'miniin ayuu ka tanaasulay oo markii la qorayay heshiiskii sulxiga mucaawiye iyo cali ayaa waxaa cali uu qoray yacni magaciisa uu ku daray amiiru lmu'miniin markaasaa mucaawiya wuu diiday in magaca amiiru lmu'miniin lagu qoro warqadda cali wuxu uhi waa saxe kaba daayo magacayga caadigaa ugu qora isagoo ilaalinaya maslaxada guud ee ku jirta iyo heshiiskan de loo socdo waxay yidhaahdeen dee haddaanu amiiru lmuminiin ahayn in lam yakun amiira almuminiina idan hee fa huwa amiiru lkaafiriin cali hadduu amiirulmuminiin kii diiday dee amiirulkaafiriin baanu ku xaggaasu maray dee saddexdaa arrimood bay soo bandhigeen cabdilaahi bnu cabaas radia allahu canhu wa ardaah yacnii waxa uu ahaa uu aad iyo aad u ilaalinayey xariifna ugu ahaa waxaa loo yaqaanaa aadaab xiwaar cidda ka soo hor jeediya habka loo qancinayo wuu ka dhegaystay saddexdii shubho ama doodeed ay siteenba muu odhan ta koowaad ii sheega oo aan ka jawaabo haddana ta labaad aan ka jawaab muu odhan israacsada buu wixiin waana siday tahay oo cidda kaa soo hor jeedya dood kugula jirta waxaa fiican waxa uu hayo marka hore taa halkan soo dhig waxba ha tafaariiqayne qodob qodob u sheego halkan dhig israaci hal mar kadib jawaabta aad raacsta adigu waa sida ugu fiican waayo waxaa la yidhaahdaa haddii qofka marka shubhadii koowaad uu kuu sheegay iyo wixii dooda uu ka qabay koowaad aad tiraa jawaabtii baan kuu raadinayaa ta horta yara sug ta kaaga jawaabay waxay dhahen jawaabtaada maba sugayo u fiirsan maayo waayo dooda labaad uu soo wado ayaa maskaxdiisa ka guuxaysa marka taasu ku mashquulin waxaa adigu leedahay aadba u dhegaysan maayo iyo jawaabta aad bixinayso sidaa ogeed baa cali waxaan leeyahay ibnu cabbaas wuxuu marka hore waxa weeye ka codtay inay soo wada bandhigaan dabeetana mid mid buu uga jawaabay qodobkii koobaad iyo doodii koobaadee ahayd xakama arijaala fii diin illaah diintii alle iyo xukunkeediiyo kitaabkii alle ayuu laba nin u gacan geliyay go'aanka aan ilahayna wuxu uhi in ilxukmu ila lilah ibnu cabbaasuu uga jawaabay weliba jawaabta uu bixinaya waa qur'aan aayaad qur'aani uu ugu jawaabay wuxuu uhi bal hadday dhegaysto ilaahay miyaanu odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum wman qatlahu minkum mutacamida fajazaء mil ma qatla min الnacmi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum miyaanu sidoo kale ilaahay odhanin wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcauu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha laba aayadood oo labaduba tilmaamaya cid xukun loo dhiibayo go-aanka loo dhiibayo si ay arrinta go-aan uga gaadhaan buu markiiba qaatay aayadda hore waa aayadda tilmaamaysa ugaadhii xaramka qofku haddii uu dilo oo si badheedha uu u dilo waxaa laga doonaya waa maxay fa jazaaun milu maa qatala min annacam xoolaha la dhaqdo wax la no yani eh, ah oo dee shabaha ugaadha uu dilay inuu bixiyo haddaba ugaadhani xoolaha aynu dhaqanatay isu eg yihiin yaa go-aan ka gaadhaya yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum go-aan ha ka gaadhaan baa la yidhi laba qofu ama laba ninoo dee cadaaladu saaxiibo idinka ka mid a haye waa bakayle yar ama ugaadh yaroo la dilay baa laba nin loo xil saaray famaa baaluka ummadunoo isku la'anaysa in dhiiggoodii la badbaadiyo waxaa kaloo uu soo qaatay aayadda tilmaamaysa qoyska haddii iyagu xalkooda ay gaadhi waayaan oo loo maaro waayo waxa la yeelayo oo iyagu ay isu maaro waayaan dee ilaa asalku waxa way ninka iyo xaaskiisu iyagaa dhamaysta wixii ka dhexeeye waxaa ilaahay leeyay wain khiftum shiqaaqa baynihima haddaad ka baqataan dee khilaafka iyo ismaandhaafka dhexdooda fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha laba qofoo labada daraf ka kala socda laba oday oo go'aanka ka gaadha arinta u xil saara waa qoys iyo khilaafkiisii baa laba qofa loo xil saara famaa baaluka ummadan oo la kala badbaadinayana macnaha wuxuu tusaalayaashan u soo qaadanaya haddaabaad ogolaateen ood ogoshihiin lama diidanidiine qoys iskhilaafay in laba qof loo xil saaro sharcigu ina faray xalkooda in loo xil saaro iyo ugaadhi yaroo la diray xalkeedii in laba nin loo xil saaray maxaad ku diideen ummad dhan kale badbaadinteed in cid loo xilsaaro waa jawaab yacni eh, muqnica ah. wuxuu hi taa ma ma aqbashay wuxu dha haa waanu aqballe ka soco wuxuu u gudbay jawaabtii labaad doodii labaad jawaabteedii doodda labaad maxay ahayd waxay yidhaahdeen qaatala walam yasbi walam yaqnam dagaal buu galay dee khaniime iyo sabyi toona maxaabiistoona muu qabsanay isagoo ku adkaadibu haddana aanu waxba qabsan waxay ka wadaan dee markii uu la dagaalamay ahluljamal ama waxa weeye dhacdadaasi ciidankii ku jira muslimiinta ahaa darafka kale ile muslimiintuun bay ahaan iyo saxaababa ku jirtay dee markuu ka adkaaday uu ka itaal roonaaday cali maxaabiisna kamuu qabsan xoolana kamuu qabsan dagaalkii sifiin ee mucaawiya uu la galanay sidaas la-eg cumaan bin eh, waxaan leeyahay cabdillaahi binu cabbaas halkaana jawaab kooban buu ka siiyey wuxuu ku uhi waxaad ka warantaan raalli ma ku tihiin inaad hooyadiin maxbuus ahaan u qaadataan oy addoon idiin noqoto halkuu uga socdo miyaad garanaysaa waqcatuljamal darafkii cali mooye daraf kale yaa ku jiray caaisha radia allahu canha baa ka mid ahayd oo ku jirtay wuxuu idhi haddaba waxaad ii sheegtaan laba mid uun dee sheega inaad leedihiin ile darafkaa caaishaa ku jirtay caaisha in la soo qabsado la addoonsaday ahayd addoonsigana maxaa ka mid a ah? in mulkulyamiin lagu isticmaalo soomaa oo ciddii soo qabsatay xalaal noqoto dee marka inaad ogoshihiin ood raalli ka tihiin hooyadiin ilaa caaisha waa min ummahaati almu'miniine inaad leedihiin la qafaasho oo addoon laga dhigtay ahayd haddaad taa tidhaahdaan waa gaaloobaysaani ogaada waayo ilaahay baa qur-aanka muxuu ku yihi wa aswaajuhu ummahaatuhum annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum haddaad tidhaahdaan maya caa'ishi laysat min ummahaati lmu'miniinna haddaad tidhaahdaanna iyana waa gaalnimo kaleo isla aayaddanaad aad markaa laba midun dee doorta inaad leedihiin in la qafaashay ila caaishaa ka mid ahayd ayay ahayd oo dee halkaa ay ka soo baxdo dad hooyadood addoonsanaya ama nin hooyadii addoonsanaya dee oo u tegaya iyo inaad leedihin maya caaisha ummahaatulmuminiinka may ka mid ahaynoo in la addoonsaday ahaydba labada kaa doorantaanba axlaahumaa muro kaa doorantaanba waa gaalnimo weeye tiina markaa qaarkood waa ka noqdeen qodobka saddexaade muxuu ahaa ama doodooda saddexaad waxay yidhaahdeen magiciisiibaa wuxuu ka masaxay maxay amiiru lmuminiin markuu mucaawiye heshiiska la gelayay taana wuu uga jawaabay cabdilaahi ibnu cabbaaso waxa uu ku yidhi taa haddaad cali ku haysataan bal ila dhegaysta rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu quraysh la gelayey sulxulxudaybiya heshiiskii sulxulxudaybiya quraysh waxaa matalayay ayo suhayl binu camar sooma ayaa matalayay markii warqadana waxaa qorayay dhinaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam cali binu abi aalib laftiisa cali wuxuu qoray haadaa maa saalaxa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaa quraysh lagu qorayaa waa waxau rasuulki ilaahay sala allahu alay waslm maxamed ahy uu quraysh kula heshiinayo suhayl binu camr wuxuu yidhi haddaanu aaminsannahay rasuul ilaahay soo diray inuu yahay kacbadana kaamaanaan hor joogsaneen dagaal la kula ma annaan galleene adeer naga masax rasuululahi daa kama sax maba aaminsanin rasuulku cali wuxuu ku hi cali ow ma sax rasuululahi daa ma sax cali wuu diidey isagoo dee ka haybadaysanaya rasuulku isagaa gacantiisa ku masaxa sala allahu calayh rasuulka miyay wax u dhintay taas miyuu ku gaaloobay miyaa loodhanay rasuulnimadii buu diidayo uu iska masaxay waa gaal miyaa la odhanaya wuxu uhi dee haddaba cid ka khayr badan oo rasuulkii ah cid cali ka khayr badanoo rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam ayaaba markii heshiiska gelaysa magaceedii masaxooda waa rasuulka maxaa cali ku haysataa saddexdii shubho ay wateen mid walba jawaabbu ka siiyay muqnica kala badh ayaa markaa ka soo noqday fikirkii qalloocnaa oo cabdillaahi binu cabbaas soo raacay oo toobad keenay intii kale markaa hadhay ayaa waxa weeye uu la dagaalamay waxaa kaloo la sheegaa cali laftiisu nimankan inuu dood la galay oo intaa ibnu cabbaas oo keliya aan lagu gaabsane dood isna inuu la galay oo uu yidhi nin qur'aanka yaqaana mooyo cid kale hayo soo dayna nimanka waa la doodaya dabeetana raggii qur'aan yaqaanka ah loo soo diray kitaabkii qur-aanka ahayo miiska saaran ayaa wuxuu cali yidhi kitaabkii ilaahayow na kala xukun balka ayaga saxdaa noo sheeg markaasay ku dhahan de waa waraaqeeye qoraale hadli maayaan xaggeed u leeda qur-aankao dha kala saar ma waraaqaa kula hadlaya muxuu rabaa inuu uga jawaabo taxkiimkan ay yidhaahdeen laba nin baa loo xil saaroo kitaabkii baa laga baydhay kitaabku cid akhridoo fahamsan oo axkaam ka soo saarta maan u baahnayn ya laa shak iyagii baa naftoodu markaa ku markhaati furayoo leh kitaabku dee muxuu kala xukumaya waa waraaqeeye khad weeyaane cid wax kasoo soo saartaa loo baahan yahay dee maa ku diidantiin raggii wax ka soo saari lahaa ee nagu kala xukum ee dadka yani mucaawiya nagu kala saari lahaa ee axkaamta kitaabka nagu dabaqi lahaa ayuun baanu de uxil saarnay wax kale anu samayn marka dooddaa mar intoodii ku qanacday mooye intii kale dagaal buu cali la galay radia allaahu dagaalkaasi badankoodii way ku leedeen oo marka hadday labiyo toban kun ahaayeen ugu yaraan lix kun baa horta cali cabdilaahi binu cabbaas soo raacay oo doodiisii ku qancay iyo jawaabtii uu ka siiyey haddii la idhahdo siddeed kun bay ahaayeenna afar kun buu soo celiyey ibnu cabbaas oo fikirkaa khaldan ay aaminsanaayeenna uu ka saaray intii hadhay baa markaa dagaalka lala galay badankoodiina halkaasay ku le'deen kala bar wax ka badan baa laga laayay intii hadhay haday lix kun ahaayeen hadday afar kun intii meesha ku hadhay fikirkaana ka soo noqon weynay kala bar wax ka badan baa ku dhintay oo dee laba ama saddex kuna ah. cali abi aalib inta ka dhimatay ciidankiisa mataqaana lix qof ama todoba halka iyaga saddex ka dhinteen ama laba kun sidaasaa marka waxa weeye uu ku soo afjaray cali bin abi aalib nimankaa warkooda markii dagaalku uu soo dhammaaday ayaa wuxuu idhi bal waxaad ka soo baadhaan nimankaa aynu laynay ee khawaarijta ah duthudaya ninkii calaamadda uu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam ee uu tilmaamay inay khawaarijta uu ka mid noqon doono ama calaamadba uu yahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha ka mid ah isagoo haniimada qaybinaya ayaa ninbaa ku dhegay waxa weeye kalarka oo ku idhi eh, acdil yaa rasuul allah rasuulka ilaa cadaalad samee waxaana doodaa cadaalad maahe markaasaa rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam oo haddii anigu aanan cadaalad samayn yaa cadaalad samaynayo kale yaad kale cadaalad ka sugaysa cumar binu khaaab baa cadhooday uu yidhi rasuulka ilaahayow ma dilaa rasuulku wuxuu ku ihi may iska dah laakiin tafiirtiisa waxaa ka soo bixi doona qolo iyo koox salaadooda markaa aragtaan salaadiinna ayasi yasi doontaan oo soomkooda markaad aragtaan soomkiinna ay yadhaysan doontaan laakiin dhibaatadoodu ay tahay yamruquuna min addiini muruuqa sahmi min alrabiya diintaba xagga kale uga baxayaanba sida leebku marka lagu dhufto ugaa dhow xagga kale uga baxo oo kale macnaa waa niman aan dhoweyn calaamadooduu rasuulku sheego wuxuu hi calaamadooduna qoladaa horta waxay soo bixi doonaan xilli fitna ay jirto oo muslimiintu ay kala qaybsan yihiin nimankaana waxaa la dagaalami doonta oo nimankaa layn doona labada kooxood ee qaybood ee muslimiintu u kala fadhiyaan kuwooda xaqa u dhow ayaa dagaal la geli doona oo layn doona calaamadooduna waxa weeye ninkaa gacantiisa kule waxa weeye burada ama wax yaroo u eg naaska dumarka kale waa calaamad astaan wey waa calaamadooda cali binu abi aalib markii dagaalkuu dhammaaday wuxu uhi ninkii calaamaddii soo raadiya raggii baa la baadhay meydkii baa la kala rogay mise wuu ku markaas markaasuu cali sujuuday isagoo ku faraxsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey dagaalkana uu xaq yahay nimankana ahayn nimankii waxa weeye dee rasuulkuba uu sii sheegay calayhi isalaatu wasalaam calaamadooda iyo astaantoodu waa cibaado badnaan waa xudahaau lasnaam da-doodu waa yartay waa sufahaau laxlaam waa caqligaab iyo maangaab midha weeye oanu caqligooda ku fillayn waayo hadduu caqligooda ku filay diintay fahmi lahayn dee wuxuu leeyay cabdillaahi bnu cabbaas isagoo sifaynaya markii aanu tegey waxaan la yaabay buu yidhi dadaalka ay ku dadaalayaan cibaadada iyo sida sujuuddu uga muuqato iyo siday isu wacdinayaan ee cibaadada la isugu dhiirigelinayo gelinayo haddana halkama uma dhaafna de uma dhaafsana kalxamahaba uma dhaafsanaba waxay akrinayaan waa shidanaaba shidan waxay aaminsan yihin baa ka daran marka niman sahlan maaha khawaarijta muslimiinta gaalay ka aaminsan yihiin salaada aad tukan shahaadateynka aad ku dhawaaqaysa iyo salaada aad tukanaysa iyo cibaadadaa kaa muuqata iyo masaajidkaa aad fadhidaa uma qurqursana wuxuu aaminsan yahi gaal masaajidka iska dhex fadhiya intaan iska tukanayo o iska foorfoorsanayo waxaasu ka aaminsanya meel walo ay joogaan manhajkoodu waa mid qura wey dariiqoodu iyo manhajkoodu waa mid keliya oo ay ugu horayso in muslimiinta ay gaalaysiiyaan oo dhulalka muslimiinta ay u yaqaanaan daara kufrin dhul gaalo inuu yahay hargeysadaa aynu joognu ka aaminsan in dhul gaalo ka iyaga u tagana wuxuu aaminsan yahay muhaajiri u soo hijrooday waa la soo dhaweynaya dhulkii gaaladuu ka soo hijrooday carashaan oo dhulkii islaamku dee usoo qaxay waxay aaminsan yihin intooda ay muslimiin ka aaminsan yihinna waxay leeyihin laftoodu ma hagaagsanaa waayo horta dowladaha islaamka maanta u taliya gaalay ka aaminsan yihin oo dee waxay dhahaan xakamuu maa anzala allah waa kuwa waxaan wixii ilaahay soo dejiyey waxaanay madad ku shucuubta ku hoos nool iyo dowladaha shacabka ku hoos noolina waa gaalo waayo waxay raalli ka noqdeen waxaan kitaabka allah in lagu xukumay raallikay wa iskaga qanacsan yihinda iyaguna waa gaale ee haddaba manaha waxyaaba waxay yani isdaba wareegaas iyo lawaasimtaa isdaba socoto ayay wadaan cidday ugu daran yihiinna waa muslimiinta gaalka gaalnimadiisu caddahay ee gaalka ah kuma dhiirada bal adigu waxaad eegtaa meelaha ay qarxiyaan iyo meelaha ay weerar ku qaadaan meel dad muslimiin iskaga shaahaynayaan iska fadhiyaan oo iskaga sheekaysanayan wuu ku qarxaya gaalada halkood joogaan wuu garanaya waxaa laga yaabaa meesha uu weerarayo u qarxinayo meel aan ka fogayn baa gaaladu joogaan oo xeradoodu ama dee meelaha xarumahoodu ay yihiin ka dhawaan maayo ka ag dhawaan maayo laakiin meelaha muslimiintu joogaan ka dhamaan maayo waa kaa qabsanaya dudoonoo qarxinaya war yani waxa weeye wuxuu aaminsan yahi haddii xataa jiraan qaar muslimiin iska dhex fadhiyey uma yubcauna calaa niyati qarxi niyadoodaa lagu soo saaraya oo maxaad ulaysay uma yubcauuna calaa niyati ya xadiidkii caaisha radia allahu buu cuskanaya ayaddad baa dhul la goyn doonaa gaal iyo muslimbale laakiin dee qof waliba wuxuu ahaayo niyadiisiibuu kusoo bixi doona maalinta qiyama tan saasuu aaminsan yahi runtiina dee waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah. qof ama dadka qaarkoodu masaajidadii ku cibaadaysa in laga dhibaato loo geystola dilo ama albaabku kasii baxay ama salaadiibuu kusoo socday waad garanaysaa ragga qaarkoodoo la wareystay oo dilay qaar culimada ka ah. salaadii subax bay la tukanay dhinaciisay ku tukanayeenba ka waran salaadii subax ee uu soo kalahay ee masaajidka uu soo galay buu dhinaciisa ku tukanaya sigu mardhu markuu sii baxayo u dilo gaal buu dee ka aaminsan yahay calaa marka ummad aynu aragnay ma aha way noocyo badan yihiin magacay doonaanba ha sheegta ama daacish ha sheegtaan ama alqaacida ha sheegtaan ama wax kale ha sheegtaan walasmaa laa tugayiru magacyadun baa kala duwane madhabka iyo manhajku waa isku mid weeye waa isku hal dariiq meel quray ka dhimbiil qaataan meel qura ayay ka dhimbiil qaataan marka cali binu abi aalib radia allaahu canhu wa ardaa nimankan intoodii uu laayey mooye intii kalina dee waxay maciinsadeen inay cagaha wax ka dayaan oo ay meesha iskaga tagaan khawaarijta bilowgooduna halkaasuu ka soo bilaabmay ilaa yowmina haadana way taxayinde intaasoo noocna way leeyihiin oo marka la eego madaahibtooda qaar baa dee yaro kala duwan oo qaar baa aaminsan inaan dagaalkii waxaa aan la ysku badinina xoogaa xagga silmiga iyo heshiiska la ysaga socdo oo dantaada laga raaco iska gaalba ka aaminsana wo lakiin waxba dagaalka kala hortegi waxaana ugu caansan dee madhabka loo yaqaano ibaadiyada madhab alibaadiya waa macruuf waana madaahibta ugu yaro sokeeya marka laga hadlayo khawaarijta waddankan loo yaqaano cumaan saldanada cumaan dee manhajkooda iyo fiqhigooda iyo caqiidadooda waa ibaadiyo weeye laakiin way iskala farsamo socdaano caalamka iskala jaan qaadeen marka waxba uma dhaq laa yuxarikuuna saakina waddankooda yahuud baa ku nool shiica ku nool sunna ku nool kullu haada waxay aaminsan yihin la iska wada noolaado marka way yaro kale dee sokeeyaan oo way yaro kale sahlan yihin qaarna de waa kuwa waxa weeye ay ka soo horeyso waxaana xusid mudan meelaha waxani kaaga iman kara inaad iska ilaaliso ka fogaato waayo alquluubu bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa cidda aad wax ka dhegaysanaysa iyo cidda aad wax ka daawanaysa iyo cidda aad muxaadaraadkeeda dhegaysanaysa ha noqoto culimada sunnada cidda afkaartan qalloocda faafinaysa xataa ha u dhegaysanin inaad islee hadda yaro ogow wuxuu yihi qaar badan ba waxaa laga raacay waan yaro ogaanaya isug kamabuu soo noqon ba ilaa hadda wuu soo ogaanaya kamabu soo laabanba marka waan yaro ogaanaya iyo bal waan u yaro fiirsanaya maya dhagahaaga ha u furin dhagahaaga ha u furin waayo waxaa dhici karta shubhadaa uu sheegayo inay kugu fakato kugu baxsato wax kaasoo saaran la waayo ata wallahi shuni waa malaa waa runba malaa waa saxdiiba deetna iska raacdo marka dhagahaaga ha u furin hana dhegaysan hana daawan waayo dee ma garan kartid waxa weeye shubhada ku saameyn karta in culimadii sunnada ka mid a ah ayaa wuxuu guursaday gabadh muctasilada muctasiliyada wuxuu waxaan u guursanayaa inaan sunniyad ka dhigo may fahamti toddobaadtii arooska markuu ka soo baxay isagoo muctasili unbuu soo toddobaad baxayba arooska waaba muctasili alla waxay siba dhaameen waxba kama reen marka waa yaro eegayaa iyo waan la xataa lalama doodo sideedaba dooda dadka mukhaalifiinta ah inay ka fursan weydo maya laguma degdego lama noqdo kaale ila dood aniga maya waxba lama yidhaha anaaniyada waa la iska ka fursan weydo waa halkeeda ama de si kalaba looga loo furdaamin kari waayo laakiin aslan hataa dooda lama batno doodaha mukhaalifiinta lala gelayo waayo laba arrimoodba waa iman karaa kow in waxa weeye dee shubhadaasi ay ku saamayso waxaa kaloo dhici karta in dee waxa weeye lagaa itaal roonaado adoon waxba aad u soo diyaarsan dee markaad hor fadhiisato halkaa aad ku fashilanto ummaddan oo ku sugayso oo islahayd bal hadda keebaa xaqu raacayaana aada lugoyso oo halkaa waxba aad unahayn aad ka kacdo fadhiga ayaa dhici karta marka dooda laguma degdego dhalinyarada way ku badantay waynu doodaynaa iyo ii kaale iyo maaa maya meesha ma ferfer bala ciyaaraya fer ma hadde meesha iyo musaaraca ma marka muhiimaddu waxa weeye in laguma degdego laguma degdego wixii khaladada waa la bayaaminaya laakiin laguma degdego waxaa dhici karta inuu kaa aftahansan yahy sooma dhici karto sixun waxuu sheeg sixir ka daran maqli jirta ya sixun waxuu sheeg sixir ka daran wa ina min albayaanati wa ina min albayaani la sixra aftahanimada qayb waxa yani sixrabaa ka mida ah, maxaa looga jeedaa macnaha qofku dadka uu bedelaya sida uu sixirkuba dadka u bedelo kale ayaa hadalkiisa uu ku marka inay ka fursan weydo mooye waxba lama galo oo dee lagama maarmaan ay noqoto mooyaane doodanu dee aadaab bay leedahay ibnu cabaas de waa adiga arkaya markuu dooda la galay iyo habku u qancinayo iyo siduu ugu soo bandhigay iyo siduu ula hadlayo adiga arkay waay aadaabu lbaxi walmunaadara waa baab dhan oo culimmadu ka hadlaan qaabkeed qofka ula doodaysa maxaad ka bilaabaysa waa inuu jiraa asal aad isla ogoshihiin horta maxaynu nuqdatulintilaaq waa maxay maxaynu isla ogolayn maxaynaan isla ogolayn yaa xakam inoo noqonaya oynu isula noqonnaa markaynu isla keeni weyno lakiin hadda dabadiinu maanta dhan sheekaystaan ka hor waa sidaa maymaad erkay xadiidkan kan meed erkayn daliilkan meed marka dambe waxay ku noqon so n isma fahmayn inay kala kaxeen maxaad soo kordhisay marka al yaala soo kordhisay ma jiro marka wuxu uhi sheekhu alkhawaariju khawaarijtu qismun min jeyshi caliyin radia allahu canhu waxay qayb ka ciidankii cali kharajuu calayhi cali bnu abi aalib bay ku baxeen cindamaa qabila markii uu ogolaaday ataxkiima in sulxi la geliyo oo heshiis ay galaan isaga iyo mucaawiye loona xil saaro labadii saxaabi maca iyagoo iyada oo iyagu ay ahaayeen awalu man ashaara bihi ciddii cali awalu man ashaara bihi ciddii sulxiga u ishaartay calayhi cali ee kula talisay ijtamaca alkhawaariju khawaarijtu waxay isugu yimaadeen fi nahrawaani meesha nahrawan loo yaqaano waa ciraaq bay ku taallaayen wa kaana cadaduhum tiradooduna waxay ahayd inay cashara alfan labiyo toban kun wa sharacuu waxay bilaabeen yaciisuuna inay la dhex wareegaan fii tilka aljihaati meelihii ay joogeen fasaadan xumaan iyo kharibaad fayaqtuluuna waxay leynayeen alatfaala caruurta wanisaa iyo dumarkii fajahaza caliyun cali waxa uu diyaariyey jeyshahu ciidankiisii wa zaxafa bihi ciidankiibuu u dhaqaajiyey calayhim korkooda wa nasaxahum waanuu la teliyo falam yaqbaluu may dhegaysanoo may aqbalin fa nashiba alqitaalu dagaalkii ayaa bilaabmay oo ka dhex bilaabmay bayna aljeyshayni labadii ciidan waintahaa dagaalkaasi wuxuu ku soo dhammaaday biqatli mucdami alkhawaariji khawaarijtii badidoodii halkaa in lagu laayo wa firaari alaakhariina intii hadhayna inay baxsadaan oo meesha ay ka yaacaan as'ila man hum lkhawaarij udkur waxaad sheeg khawaarijtu ayo yay ahaayeen yani kuwaasaa loo jeedaa hore udkur waxaad sheegtaa maa tacrifuhu waxaad ka garanayseed ka og tahay can waqcati nahrawaan dhacdada khawaarijta tiradoodu imisa ayay ahay bimaada intahad maxay ku dhammaatay hadii lwaqca addarsu taamin wa darsiga siddeed iyo soddonaad istiilaa'u mucaawiya waa qabsashadii mucaawiya uu qabsaday calaa mucdami alwilaayaati gobolladii dhulka islaamka intoodii badnayd macnaa de cali ku mashquulsanaa ayuu mucaawiya dhulalkii islaamka meelo badan oo ka mida isagu la wareegay bacda an intahaa caliyun radia allaahu canhu kadib markii cali uu ka faraxashay ee uu dhammeeyey ama ka soo dhammaaday min qitaali alkhawaariji dagaalkii khawaarijta uu la galay amara wuxuu ku amray jeyshahu ciidankiisii bizaxfi inay u dhaqaaqaan calaa mucaawiyata ciidankii mucaawiya mar labaad in la weeraro maadaama weli aan dee sulxi rasmi iyo heshiis rasmina la gaadhin mucaawiyana uu wado dhaqdhaqaaq fa alabuu minhu ciidankaasi cali waxay ka dalbadeen waa ciidankiisii haddee garo tajiil alqitaali dagaalka inuu dib ugu dhigo ila alcaami lmuqbili ilaa sanadka soo socda maadaama laba dagaal saddex dagaaloo waaweyn ay galeen liyastaciduu si ay ugu diyaargaroobaan dagaalka fa rajaca bihim cali ciidankiisii ayuu u celiyey ila alkuufata xagga iyo kuufa mukrahan isagoo oo dee ay khasbeen oo macnaa waxaa loo jeedaa uun ay dee taladoodiibu qaatay in ciidanka la celiyo ay dee xoogaa sanadna bal diyaargarow galaan iyo tabaabushe amaa mucaawiyatu mucaawiye miya fa innahu isagu wallaa wuxuu u dhiibay camra bna alcaasi camar binu caas calaa misra masar ayuu u dhiibu uga dhigay hogaamiye fa saara ilayha camar binu caas masar ayuu tegayo wastawlaa calayha wuu qabsado wuu la wareegay dee marka horeo muslimiin baa haysaye ninkii uu u soo magacaabay cali ayaa meesha laga saaray wa jahaza ljuyuusha ciidamadii ayuu u diyaariyay mucaawiya ila alxijaazi walyamani mucaawiya iyo waxa weeye dee hogaamiyayaashiisiiba ciidankii muslimiinta waxaan ciidan bay diyaariyeen ay u dirayaan xijaaz oo dee jasiiratulcarab dhul ka mid ah, iyo faris cafwan ila alxijaazi walyaman dheh waa yaman iyo xijaaz fastawlat calayha ciidamadaasi way qabsadeenoo waa ciidankii mucaawiye eh, meelo badan oo xijaaz iyo yaman ah ayay la wareegeen waana xaalad cali bin abi aalib ciidankiisa xoogaa uu yara daciifay oo de dagaalada badan ay galeeni ay culays badan gaadhsiiyeen walam yabqa licaliyin radia allahu canhu cali bin abi aalibna kuma soo hadhin ila alciraaqu wa farisu ciraaq iyo faris intii dee marka hore muslimiintu ay haysteen iyo ciraaq dhammaanteed ayaa gacantii cali bin abi aalib ku soo hadhay intii kale ee dhulkii muslimiinta oo shaam leh oo xijaaj qaybo ka mida leh oo yaman leh mucaawiye ayaa ciidankiisii ku ballaadhiyey wa kulluhaa ciraaq iyo faris waa intii cali uu gacanta ku hayay naarun tataribu waxay noqotay meel dab ka holcayo naarun dab baa ka holcayay tadaribu isgaraacaysa bimacnaa dee dagaal baa ka holcayay weeye bilkhilaafi waalfitani dagaalkaasi iyo fitantaasoo ku timi khilaaf eh, yacni dagaalkaasoo ku yimi khilaaf iyo fitan oo dee khilaafkaa saxaabada qaarkood dhexmaray ay ku kala aragti waayeen masaaisha iyo fitantii khawaarijtu ay alooseen marka dhinaciya dee cali uu ka talinaya baa dagaaladu ku badnayn taasaa fursad u siisay mucaawiye inuu meelo badan dhulkii muslimiintaa gacanta ku dhigo as'ila maada facala caliyun radia allahu canhu cali muxuu sameeyey bacda qitaali lkhawaarij khawaarijtii markuu la dagaalamay kadib maada facala mucaawiyatu mucaawiya muxuu sameeyey fii hadihi lmudda intii muddadan lagu jiray cali uu ku mashquulsanaa dagaalka khawaarijta maadaa baqiya licaliyin cali maxaa u hadhay oo dhul ah bacda istiilaa'i mucaawiyata kadib markii mucaawiya uu la wareegay calaa mucdami alwilaayaati gobollada badankooda wailahuna naktafii wsala allahuma wslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wsaxbih wslama tasliima kaira